iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa qabiya xumaan iyo

waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada muqdisho mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa axad shanta bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa axad waxaa soo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro arsenaal oo dhibco muhiim ah lumisay kadib guuldaro xanuun badan oo ay kala kulantay kooxda eferton kulankaasi iyo waxyaabihii laga diiwaan geliyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan tababaraha kooxda arsenal michael arteta oo rikoor xun kala kulmay kulankii everton waa maxay barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa manchester united oo sii wadata guulaheeda isdabajooga ah ee horyaalka premier leaga waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda kubadda cagta manchester united oo waayi doonta xidigeeda kasamiro saddexda kulan ee soo aadan waa maxay sababta barnaamijka aad kaga bogan doontaan waxaa kaloo idiin haynaa manchester city oo caawa isku dayeysa inay soo yareyso farqiga dhibcaha ee kaga horeyso arsenaal kadib kulankae caawa la ciyaari doonta kooxda tottenham barcelona oo doonaysa inay sii dheereysato hogaanka horyaalka laliigaha waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda safila sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa hogaamiyaasha horyaalka seere ee naaboli oo caawa ciyaaraya waxaa kaloo maqli doontaan hordhaca kulamada laga ciyaari doono horyaalada qaaradda yurub intuu barnaamijka ciyaaraha hawada ku jira tabanay diyaarin waa luul maxamuud aadan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha k n n waa hagaag saaxiibayaal ismaqal haboon qeybaha ugu horeeya barnaamijkeena ciyaaraha ayaan u gadagelaynaye shalay ilaa iyo xalay horyaalada qaaradda yurub waxaa laga ciyaaray kulamo aada u xiiso badan haddii aan ku hormarno horyaalka brimer leaga ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa waxay la ciyaartay everton maalintii shalay aheyd kulankan dhex maray kooxaha arsenaal iyo everton ayaa waxa uu ahaa kulan ee kooxda arsenaal aysan soo bandhigin qaab ciyaareedkii looga bartay xili ciyaareedkani arsenaal ayaa waxaa laga jebiyey saddex iyo toban kulan oo ahayd ambetin maadaama saddex iyo tobankii kulan lasoo dhaafay oo ay ciyaartay ay ahayd mid badinaysa maalintii shalay ahayd taasi waa laga diiday everton ayaana soo gabagabaysay guulihiis dabajooga ahaa ee kooxda kubadda cagta ganars kooxda arsenal ayaa waxay booqatay garoonka ay ku ciyaarta kooxda everton ee goodsenburg xidigaha ganaris ayaana waxa ay sameeyeen amaba wax saameyn ah aan ku lahayn kulankii ay la ciyaareen everton kaas oo shalay guuldaro kala soo kulmeen everton ayaa waxay ahayd koox aada u halis badneed maadaama ay gurigeeda ku ciyaareysay fursado dhowr ah ayay abuurtay kooxda kubadda cagta arsenaal qaybtii hore ee kulankani ayaa waxa uu kusoo dhammaaday barbaro ebri ebra qeybtii hore ee kulankii intii uu socday arsenaal waxay ahayd koox jiifta evertonna ah. fursado dhowr ah ayay sameysay oo koox firfircoon ayay u muuqatay maadaama gurigeeda ay ku ciyaareysay markii laysku soo laabtay qeybta labaad ee kulanka tababaraha arsenal michael arteta ayaa waxa uu sameeyey qalad weyn kaasoo kooxda dhabarjab ku sameeyey kadib markii uu bedelay xidiga lagu magacaabo thomas barte isagoo ku bedelay xidiga cusub ee gorginho ee uu dhowaan kala soo wareegeen kooxda ay dariska yihiin ee chelsea thomas barte ayaa waxa uu yahay xidig waxweyn ka qabta markuu ku jiro gudaha garoonka kadib markii garoonka laga saaray everton ayaa islamarkiiba waxay heshay koorno iyadoo daqiiqadii lixdanaadna ee kooxda everton u suuro gashayba inay hogaanku qabtaan ciyaarta kadib markay gool madaxa dhaliyeen goolkaasina uu dhaliyay xidiga lagu magacaabo jermis kadib arsenaal ayaa waxay isku dayday inay soo noolaatay islamarkaana waxay sameydeen fursado badan isku dayo dhowra balse arsenaal waa laga diiday si kasta ay u dadaashay ugu dambeyntii Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo dhammaaday hal gool iyo eber looga badiyo kooxda kubadda cagta arsenaal oo guuldaradii ugu horeysay kasoo gaartay qaybta labaad ee horyaalka Premier League. arsenaal ayaa sidoo kale qaybtii hore ee horyaalka Premier League intii lagu jiray hal kulan laga badiyey dhammaan kulamadii kalena waa ay badisay haatanna sidii loogu soo laabtay qaybta labaad ee horyaalka Premier League waxay ahayd koox badinaysay balse ugu dambeyntii Everton ayaa soo afjartay kulamadii lasoo dhaafay ee Arsenal badinaysay ka hor kulankii kooxda kubadda cagta arsenaal ee la ciyaartay everton waa kooxda everton ayaa waxay garaacday labadii kulan ee ugu dambeysay oo arsenaal kula ciyaartay gurigeeda horyaalka premier leaga kadib maadaama ay shalayna garaacday hadda sidan everton ayaa saddexdii kulan ee lasoo dhaafay ee gurigeeda martida ugu noqotay arsenaal ka badisay kadib guushan kooxda everton ayaa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii kun arsenaal saddex kulan oo xiriira ku garaacday garoonkeeda kudisanberg horyaalka brimer leaga guuldaradan wixii ka dambeeyey michael arteta ayaa waxa uu noqday amaba laga diiwaan geliyey in saddexdiisii kulan uu ku ciyaaray guriga kooxda kubadda cagta everton dhammaanba saddexda kulan lagu soo garaacay gurigaasi amaba looga soo badiyay tababara arteta ayaana waxa uu noqday tababarihii ugu horeeyey ee laga badiyey saddex kulan oo xiriir ah oo uu martiu noqday kooxda kubadda cagta everton dhanka kale kulamo dhowra ah ayaa laga ciyaaray horyaalka brimer leaga kulamo aada u xiiso badan ayaana laga ciyaaray haddii aan markaa fiirino kulankii dhex maray kooxaha manchester united iyo crystal bales manchester united ayaa gurigeeda waxay kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta crystal bales Crystal ayaa marti ku ahayd garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda Red kulankan ayaa wuxuu ahaa kulan ee aada u fiicneed kooxda manchester united iyadoo manchester shalay ee dhinac weliba ku wanaagsaneyd ciyaartooyda united-ka ayaa waxay ka fiicnaayeen kooxda crystal balace oo marka loo fiiriyo kooxda kubadda cagta manchester united ka kaalmo hooseysa kuwaasoo shalay ku dhibaatooday garoonka old trafford ay ku ciyaarto redevils kooxda kubadda cagta manchester united ayaa bilowgii ciyaartaba daqiiqadii toddobaad markay ciyaarta mareeda rigoore heshay waxaana benaltigaasi gool u bedelay xidiga qadka dhexe ee reer portuqiis ee lagu magacaabo bruno fernandes kaas oo hogaanka u dhiiba kooxdiisa united-ka crystal bales ayaana waxay isku dayday inay ciyaarta kusoo laabato waxayna sameeyeen fursado dhowra ah, islamarkaana fursado cajiiba ah ayay soo bandhigeen balse uma aysan suuro gelin inay wax gool ah la yimaadaan ugu dambeyntii qeybtii hore kulanka ayaana ku dhammaatay sidaasi markii laisku soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta united-ka ayaa sii wadatay ciyaareedkeedii wacnaa iyadoo crystal balacena ay isku dayeysay inay goolka barbaraha ee la yimaado balse ugu dambeyntii warkaasi waa laga diiday oo manchester united ayaa daqiiqadii lixdan iyo labaad waxay maaragta dhalisay goolkoodii ugu horeeyey waa goolkoodii labaade iyagoo xidiga lagu magacaabo marcos rashford uu shabaqa soo taabtay kaasoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo eber oo ay manchester united hogaanka kusii dheereysatay manchester united ayaa waxaa maaragtay xaaladii ku xumaatay daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad kadib markii kaarka casaanka ah ama kaarka roosaha loo taagay xidigooda qadka dhexe uguna dhaqdhaqaaqa badan ee lagu magacaabo kasamiro kaas oo kooxdiisa kaga baxay ugu dambeyntiina manchester eh, kooxda kubadda cagta crystal balace ayaa daqiiqadii lixaadba kadib markii la saaray kasamiro islamarkiiba waxay soo celiyeen hal gool iyagoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo hal rajada ayaana kusoo noqotay crystal balace oo isku dayeysayba inay kulankaani Manchester United maadaama gurigooda joogeen ay kusoo barbareyso ugu yaraanna ay xitaa barbare kasoo qaadato balse united ayaa taasi iska diiday ugu dambeyntiina kulankaas ayaa waxa kusoo dhammaaday laba gool iyo hal oo ay kooxda kubadda cagta crystal balace looga badiyay islamarkaana ee manchester united oo gurigeeda joogta ayay ku badisay laba gool iyo hal National Sport. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça saaxiibayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ayaan isla maraynaayee kenyan inna waa uu imaanayaa markaana haddii aan eegno xidiga reer baraaziil ee kasamiro ayaa xalay waxa uu ku dhacay ganaax saddex ciyaarood uu kaga maqnaan doono kooxdiisa united-ka kadib markii loo taagay kaar karoosaha uu qaatay ciyaartii ay la ciyaareen kooxda crystal bales kadib markii ay ciyaartooyda labada dhinac isku dhaceen kasamiro ayaa waxa uu ceejiyey ciyaaryahan kooxda kale ah amaba kooxda crystal bales waxaa laleeyahay isku dhacan ayaa waxa uu imaaday kadib markii antonia loo dhigay dhulka lagu tuuray isagoo isdhahaya dhaaf ciyaartooyda crystal kadib labada dhinac ciyaartooygooda ayaa isdagaaleen kasamiro ayaana wuxuu cunaha qabtay mid kamid a ah xidigaha crystal bales kulankan ayaa markii hore kasamiro waxaa loo taagay kaarka digniinta ama jaalaha kadib garsoore eh, garsooraha lagu magacaabo mariner oo kulankani dhexdhexaadinaya ayaa dhanka faar looga wacay ugu dambeyntiina waxaa lasoo go-aamiyey in kasamiro kaarka eh, la siiyo casaanka amaba roosaha ciyaartana sidaasi looga saaro maadaama uu sameeyey ficil aad u liita kasamiro ayaa intii uu kusoo biray kooxda kubadda cagta manchester united waxa uu ahaaba hogaamiyahooda isagoo wax badan ka bedelay safka reer divalis islamarkaana isbedel badan ku sameeyey amaba isbedel ku dhaceen kooxda maadaama kadib markii xidigan kusoo biray kooxda ayaa waxay noqotayba koox isku xiran islamarkaasina guulooyin amaba guul isdabajooga gaartay kasamiro ayaana ugu dambeyntii kulankaasi xalay laga saaray kasamiro ayaana waxaa loo ogolaan doonaa inuu ciyaaro finaalka karabo kaabka ee la ciyaari doono february lix iyo labaatankeeda waa bishan aynu ku jirno markay mareeda lix kooxda lagu magacaabo newcastle united iyo manchester united ayaa waxay ciyaari doonaan fiinaalka tartanka karabokaabka kulankaasi waxaa laleeyahay waa uu ciyaari doonaa xidigani sababtoo ah saddexda kulan oo ganaax ahba uu dhameysan doonaa intaan kulankaasi la gaarin united-ka ayaana waxay fursad u heleysaaba fiinaalka kulankaasi inay xidigani muhiimka u ah kooxda redivalis la helo manchester united ayaa laba jeer amaba laba garoon ah wajihi doonto laba kulan intuu ka maqan yahay xidigaasi kooxaha leaders united iyo sidoo kale lester city ayay la ciyaari doonaan intuu xidigaasi ka maqan yahay casamiro ayaana wuxuu ka maqnaan doonaaba kulamada soo aadan oo ciyaari doonto kooxdiisa lagu magacaabo manchester united maadaama xalay kaarka jaalaha farta laga saaray xidigaani kasamiro ayaana fasax wuxuu u haystaaba inuu saddexdaasi kulan iska maqnaado dhanka kale waxaa jira kulamo kaloo la ciyaaray isla horyaalka brimer leaga ayaana weli ku jirnaaye shalay amaba xalay kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxaa looga badiyey saddex gool iyo eber liverpool ayaa waxay booqatay kooxda wolfis iyadoo gurigeeda ku booqatay liverpool ayaana halkaasi weji gabax kala soo kulantay saddex gooli eber ayaana kooxda kubadda cagta liverpool lagu soo diray kulamada kaleoo laga ciyaaray premier leaga waxaa qeyb kaha ah iyo southampton saddex gool iyo eber waxaa ku badisay kooxda brevford sidoo kale aston villi lester wada ciyaareen afar gool iyo laba kooxda kubadda cagta lester city ayaa ku badisay newcastlena shalay barbara ayaa la geliyey oo kooxda westham ayay barbara hal gool iyo hal ah la gashay kooxda eh, newcastle ayaa waxay tahayba koox hagaagane horyaalka brimer leaga qaab ciyaareed aada u wacan ku jirta islamarkaana bandhig wanaagsan haysa horyaalka premier leaga kala sareyntiisa haddii aan fiirino maanta waxaa ciyaari doonta manchester city iyadoo la ciyaari doonto kooxdii aadka ugu dhiban tahay tottenham haatan kooxda liverpool waa kooxda arsenal maadaama shalay laba dhibic iska lumisay weli konton dhibcood ayay ku heysaa kala sareynta horyaalka premier leaga manchester city oo ciyaari doonto ayadana waxay ku heysaa afartan iyo shan dhibcood manchester city haatan shan dhibco ayaa laga horeeyaa haddii ay badiso kulankaay la ciyaari doonto kooxda tottenhamna afartan iyo sideed dhibcood ayay tegi doontaa oo waxay u dhowaan doontaaba hogaanka laba dhibcood oo keliya ayuuna u jirsan doonaa manchester united iyada way iskeentay haatan kaalinta saddexaad ee fadhisaa afartan iyo laba dhibcood ayayna haysataa newcastl afraada shalay waxay iska lumisay laba dhibcood iyadoo afartan dhibcood ku heysa liiska kala sareynta horyaalka premier leaga tottenham ayaa iyana shanaada iyadana soddon iyo lix dhibcood ayay haysataa kooxda kubadda cagta tottenham brighton lixaad ku jirta soddon iyo afar dhibcood haysataa brevford iyadana soddon iyo saddex dhibcood haysataa waa kooxo aada u khatar badan xagaagani Fulham aa sideedaada soddon iyo labo iyadoo kooxda kubadda cagta Chelsea ee ku jirto kaalinta sagaalaad ee horyaalka Premier League soddon dhibcood ee jelsea ku haysataa kaalintaasi Liverpool oo iyana saddex gool eber xalay looga badiyay kaalinta tobanaad ee horyaalka Premier leaga ayaa fadhisaa Liverpool ayaana waxay leedahay labaatan iyo sagaal dhibcood Chelsea ayaa hal dhibac ka sareysa oo kaalinta sagaalaad iyana ku jirta haddii aan eegno kulamadii kale ee laga ciyaaro horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub laliigaha haddii aan eegno shalay waxaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalkaasi laliigaha ee dalka sbein sbanyool iyo sasuuna wada ciyaareen barbara hal iyo hal ah ayayna wadagaleen saddex dhanka kale villa real ayaa el jala ciyaartay villa waa laga badiyay oo saddex gool iyo hal naadiga elga ayaa kaga badisay atletico madrid katefa ayaa waxay gelisay barbaro hal iyo hal ah iyadoo real batis ayadana laga badiyey oo selta ayaa waxay kaga badisay afar gool iyo saddex faransa liigwanka haddii aanu eegno b s g ayaa waxay ku badisay laba gool iyo hal sidoo kale kulamo ayaa laga ciyaari doonaa horyaaladani horyaalkana liigaha caawa kulamo dhowra oo aada u xiiso badan ayaa laga ciyaari doonaa maadaama kooxaha barcelona iyo real madrid oo horyaalka ku tartamaya ee labaduba caawa ciyaari doonaan islamarkaana ku xisaabtami doonaan dhibcaha ay caawa soo xareysan doonaan

dhaxda ayay kaga taagantaha kooxda liverpool ayaa saddexda kulan ee lasoo dhaafay mid kastoo kamidaba waxaa looga badiyay saddex gool liverpool ayaana haatan waxaa laleeyahay waxay tahay koox aad u liidata maadaama dhaawacyo kooxdaani ay aada usoo food saareen xidiga ay ka maqan yihiin tababaraha kooxda liverpool oo wax laga weydiiyey inuu maaragta kooxdaani sii joogi doono iyo inuu iskaga bixi doono maadaama kooxdaani guuldarooyin badan maadaama waayahani aada u maaragta usoo food saarteen tababaraha ayaa waxauu yiri shaki kuma jiro arintaasi waana wax iska macquula ayuu leeyahay tababare georgian clob aada ayuu markaan u niyijaba ayaa laleeyahay islamarkaana niyijab aada u weyn ayaa ka muuqda oo kooxda waa uu ka niyijabsan yahay dhanka kale haddii aan eegno kooxda barcelona ayaa maalintii ugu dambeysay suuqa january waxaa laleeyahay waxay dhammaystirtay saxiix xidiga lagu magacaabo julian arojo kaas oo kala soo wareegtay kooxda ka ciyaarta horyaalka mareykanka ee lagu magacaabo lalak galaxy xiddigan koob iyo labaatan jirka ah ayaa ka ciyaara garabka daafaca midig waxa uuna doonayaa inuu kooxda maaragtay ku xoojiso daafaca dambe ee kooxda kubadda cagta barcelona baarka ayaa waxay dhammaystirtay saxiixa xidiga maalintii ugu dambeysay iyadoo heshiiska la dhammaystiray sideed iyo toban libriqsi kadib markii uu suuqa xirmay Heshiiskan ayaa burburay maadaama heshiiska la saxiixay markii uu suuqa xirmay balse kooxda baarka ayaa racfaan waxay u gudbisay FIFA si loogu ogolaado inay dhammaystirto saxiixa xiddiga maadaama wax walba laga heshiiyey daqiiqado yarna ay u baahnaayeen balse FIFA ayaa waxay diiday inay Barcelona amaba u sheegtayba inay waxba aysan iska bedeli doonin mustaqbalka xiddigaani labaatan jirka ah baarka xidigan waxaa laleeyahay marka suuqa markuu xirmay ilbiriqsi yar kadib ayaa heshiiskiisa xidigaa la dhammaystira maadaama suuqa la xirana xidigaa meeshiisa ayuu sii joogay raacfaankii ee baarka u dirtay fiifana waa ay kasoo diida ayaa la leeyahay waa tahay saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha ayaa markaana u gudagelaynaye haddii aan eegno kulamada lagu wado caawa in laga ciyaaro horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub horyaalka brimer leaga manchester city ayaa kulan adag waxay ku marti maaragta marti ugu noqon doontaa kooxda tottenham oo iyadoo dooneysa manchester city inay caawa ama maanta caawa soo yareyso farqiga dhibcaha ee ka horeyso kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester City ayaa laga badiyey dhammaan afartii kulan ee horyaalka iyo iyadoo maaragtay ciyaartay garoonka Tottenham ee kusoo ciyaartay horyaalka Premier leaga wax goolahna ma kusoo dhalin Manchester City ayaa labaatan iyo toddobo guuldaro oo Premier League ah waxay kala kulantayba kooxda Spurs waana tirada ugu badan ee kala kulanta koox gaara ah. amaba ka ciyaarta horyaalka Premier leaga iyo guud ahaanba tartamada kala duwan sports ayaana waxay tahay koox ka awood sareysa markay la ciyaareyso manchester city sida looga yaabo kooxaha qaar kooxba koox ayay u dilan tahay amaba ka awood yar tahay iyadoo xitaa kooxda laga yaabo inay koox adag tahay waxaa macquul ah in mid kamida ah kooxaha ee hadday ka hor imaada marnaba aan loo maaragtay awoodeeda aysan gaari karaynin manchester cityna waxaa laleeyahay si kastoo u khatar badan tahay mar walba tottenham ayaa ah midda sareysa kooxda tottenham ayaana waxaa laga badiyey dhammaan shantii kulan ee horyaalka xil ciyaareedkani oo ay wajahday kooxaha horyaalkan amaba kooxaha ku jira kaalinta ayada kaalinta ku jirta mee kaalinta ka sareysa tottenham marka waxaa leeyahina way ku dhiban tahay kooxaha ka kaalin sareeya markay la ciyaareyso inay ka badiso Tottenham ayaa halis ugu jirta in laga badiyo saddex kulan oo isku xigta oo ay maaragtay ciyaarto amaba ku ciyaarta garoonkeeda markii ugu horeysay tan sanadkii labada kun iyo sideedii xidiga lagu magacaabo harry kane ayaa isna afar gool ka dhaliyay saddexiyo toban kulan oo horyaalka ah oo ka horjimid kooxda manchester city Hal gool ayuu u jiraa la inuu noqdo ciyaartooyga saddexaad ee taariikhda laba boqol uu gool ka dhaliya horyaalka Premier League kadib Alan shareer iyo Wayne Rooney kiin ayaa isna haddii uu gool ka dhaliyo kulankan waxauu noqonayaa kiisii laba boqol lixdan iyo toddobaad ee tartamada oo dhan oo uu maaragta u dhaliyo intuu ku sugayaa kooxda Tottenham taasoo la macnaha inuu dhaafay ama buu dhaafi doonaba xidiga lagu magacaabo ciyaaryahankii hore ee jemi crevis goolhayaha taariikhda waa gooldhaliyaha taariikhda ugu badan ee kooxda tottenham soo maray harri keen ayaa haatan waxa u jiraaba waxyar inuu gooldhaliyahaasi ka kormaro manchester city ayaa markii ugu horeysay xil ciyaareedkani u tartamaysa inay badiso saddex kulan oo isku xigta ee horyaalka ah iyadoo manchester city kulmadii lasoo dhaafay jilaafa ay la kulmaysa islamarkaana ku adkeydba inay kulamo xiriir ah ay soo badiso riyaad maharees ayaa isagana si toos ah wuxuu ugu lug yeeshay toban iyo kow gool oo brimer league ah isagoo maaragtay ka dhaliyay tottenham waana in ka badan intuu dhaliyey kooxaha kale ama in ka badan intuu ka dhaliyey kooxaha kale toddoba jeer ayuuna shabaqa soo taabtay afar kalena caawiye ayuu ka yahay xidigan marka aad ayuu jecel yahayba kooxda sbors markay la ciyaarayaan ama ay kasoo horjeedaan sidoo kale brimer leaga waxaa jira caawa kulan la ciyaari doono kulankaasoo dhexmari doono kooxda nottingham forest iyo sidoo kale leaders united kulankaasoo soo geli doono galabta koob iyo tobanka galabnimo ama galabta shanta galabnimo xilliga geeska africa kulanka manchester city iyo tottenhamna wuxuu soo geli doonaa caawa toddobada iyo qadar soddon daqiiqa xiliga geeska africa ama caawa hal saacii bar fiidnimo horyaalka laliigaha dalka sbain waxaa jira kulamo caawa laga ciyaari doona iyadoo kooxda girona iyo sidoo kale kooxda valencia wada ciyaari doonaan waa lixda maqribnimo iyo rubi halka real sociedad iyo real faladolidna ay wada ciyaari doonaan caawa laba saaciyo bar sidoo kale real madrid ayaa caawa waxay kulan weyn la ciyaari doontaa kooxda kasoo horjeedeysa caawa ee maloorka real madrid ayaa kulankan sababtoo muhiimkaugu yaha waxay tahay waxay dooneysaaba inay dhibcaha badsato maadaama kooxda baarka ay tahay koox haatan horyaalka ka sareysa real madrid real ayaa caawa waxay dooneysaa inay soo yareyso farqiga dhibcaha ee hogaanka kaga heda kooxda barcelona real madrid ayaana caawa kulankan soo geli doonta iyadoo diyaar u ah inay maloorka ka badisa sidoo kale kooxda maloorka ayaa laga badiyey sagaal ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay real madrid horyaalka laliigaha ee dalkaasi sbain iyagoo hal kulan ay badiyeen real madrid ayaa iyana waxay heshay dhibco sideed ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay martidu ahaayeen kooxda maloorka iyadoo horyaalka laliigaha la joogo lix kulan waa ay badisay labana barbardhac ayaa gashee marka laga reebo guuldaradii hal iyo ebarka aheyd ee ku dhacday bishii oktoobar labada kun sagaaliyo tobankii xilligaasina reaal madrid waxaa macalin u ahaa sanidin sidaan maloorka ayaa iyana badisay afar kamid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay ee laliigaha waxayna guuldareysatay saddex kamida ah kulamadii lasoo dhaafay real madrid ayaa haatan waxay haysataa afartan iyo shan dhibcood kadib sagaal iyo toban kulan oo ay ciyaartay horyaalkaasi afar iyo toban guul saddex marna barbara ayay gashay dhibcaha ugu badan ee heerkan tartankan tan iyo xil ciyaareedkii labada kun lix iyo toban labada kun toddobiyo tobankii ayaa haatan real madrid looga sareeyaa oo real madrid barcelona ayaa hogaanka haatan ka heysa real madrid ayaa shabaqeeda ilaashatay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka brimer liaga real madrid ayaana caawa waxay muhiim u noqon doontaba inay kasoo badiso kooxda malorco oo caawa la ciyaari doonto real madrid haddii ay cawada badiso waxay soo yareyn doontaa dhibcaha ee kaga horeyso kooxda barcelona haddii laga badise halkeeda ayay sii joogi doontaa sidoo kale baarka caawa ciyaari doontaa kulankan wuxuu soo geli doonaa saacadu markay tahay tobanka galabnimo waaba galabta maalcadi ayaa la ciyaari doonaa galabta markay tahay afarta galabnimo xilliga geeska africa ama galabta toban saac ayaa kulankan la ciyaari doonaa real madrid ayaana waxay marti u tahayba kooxda maloorko oo real madrid galabta marti ayaa noqon doontaa haatan real madrid afartan iyo shan dhibcood ee hogaanka horyaalka premier leaga kaalinta labaad ugu fadhisaa baarka ka koreysa oo shan dhibcood ayay barcelona haatan haysataa hadday real madrid caawado ama maanta badiso afartan iyo sideed dhibcood oo tegi doontaa laba dhibcood oo kaliya ayay ka sareyn doontaa baarka oo iyana ciyaari doonto real madrid ayaa kooxda la ciyaareyso maloorka waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad ee horyaalka laliigaha maloorka labaatan iyo shan dhibcood ayay haatan haysataa kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalkaasi ciyaartana saddex kamid ah waa laga badiyey labana way badisay halka reaal madrid shanta kulan ee u dambeysay oo ay ciyaartay horyaalkaasi laliigaha laba kamid ah, saddex kamid ee ah badisay hal laga badiyay hal kalena ee barbara gashay reaal madrid ayaana galabta marti u noqon doonta kooxda lagu magacaabo malorco iyadoo dooneysaba inay badiso amaba soo yareyso dhibcaha ee baarsho kaga sareyso dhanka kale kooxda kubadda cagta barcelona ayaa iina ciyaari doonta barcelona ayaa wax aan laga badin mid ka mid ah afar iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey lagama badin afar iyo tobankii kulan u dambeeyaba barcelona weli ma laga badin oo toban kamida ah waa ay guuleysatay afar kalena barbardhac ayaa gashay tan iyo guuldaradii labi halka aheyd ee oktoobar labada kun baarsha ayaa markaan waxay kusoo laabatay wado aada u wanaagsan iyadoo bandhigo cajiiba ah haatan soo bandhigaysa kulamadii u dambeeyana aan weli laga badin inay barbaro gasho maahane safilia ayay baarkale ciyaari doontaa safiilana iyadana wax guul ah gaarin sagaal iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay kooxda barcelona baarka ayaana haatan waxay isku dayi doontaa inay horyaalka laliigaha maadaama haatan konton dhibcood haysato inay badiso caawa iyadoo dooneysaba inay kontonkaasi dhibcood ay saddex kale ku darsato islamarkaana konton iyo saddex dhibcood ee kaga sareyso kooxda reaal madrid oo haatan kaalinta labaad ku jirto islamarkaana isku dayeysaba inay usoo dhawaato baarka ayaa haatan bandhig cajiiba ku jirto kulankan barcelona iyo seviliyana wuxuu soo geli doonaa caawa saacaddu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa barcelona garoonkeeda ayay ku ciyaari doontaa sevillana marti ayay soo noqon doontaa baarka oo ayaantaanba bandhig cajiiba ku jirto waxaa laleeyahay sevilla way ku adkaan doontaa inay barcelona ka badiso oo boqolkiiba todobaatan iyo afar barcelona ayaa waxaa loo badinayaaba inay badin doonto halka sagaal boqolkiiba laleeyahay sevilia inay badiso waa macquul toddobiiyo toban boqolkiina barbaro ayaa iska macquul ayaa laleeyahay kulamo kale ayaa jira oo laga ciyaari doono horyaalada kala duwan sida horyaalka seeri e ee dalkaasi talyaaniga napoli ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda sbesia kulankan oo la ciyaari doono maanta duhurnimada markay saacadu tahay sideed saac iyo bar kooxda naaboli ayaa haatanba waxay ku naamlooneysaa horyaalkaasi seeri eega kaalinta koowaad ayay ku jirtaa iyadoo kooxda naaboli ay haatan bandhig aada u wanaagsan ku jirto naaboli ayaa hogaanka horyaalkaasi seeri eega ee dalkaasi talyaaniga waxa ay ku hogaamineysaaba dhibco gaaraya konton iyo saddex dhibcood kooxda kusoo xigto waa inter interna waxay haysataa afartan dhibcood saddex iyo toban dhibcood ayay ku hogaamineysaa kooxda napoli horyaalkaasi seere e ee dalkaas talyaaniga waxayna la ciyaari doontaa maanta duurnimada markay saacadda tahay sideed saacii bar kooxda lagu magacaabay sbecia sidoo kale interaa ciyaari doonta caawa saacadda markay tahay afar saac afartan iyo shan daqiiqo waxaana la ciyaari doontaa a c milan waa kulan aada weyn islamarkaana aada loo wada sugi doono horyaalkaasi seere eega napoli kaalinta koowaad kontan iyo saddex dhibcood ay ku haysataa inter milan kaalinta waxay ku jirtaa labaad afartan dhibcood oo saddex iyo toban dhibcood ayaaba loo koreeyaa wax soo dhow maaha inter milan iyo a c milan oo caawada ciyaari doonana a c milan haatan waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee horyaalkaasi seere eega soddon iyo sideed dhibcood ay haysataa inter milan halka waa a c milan soddon iyo sideed dhibcood ay haysataa inter milanna afartan dhibcood ayay haysataa oo kaliya farqiga u dhexeeya waa laba dhibcood naadiga inter mila shanta kulan ee u dambeysay horyaalkaasi seere eega saddex kamida ah way badisay hal waa laga badiyay halna barbara ayay gashay halka ac milan shantii kulan ee u dambeysay horyaalka seere eeda laba barbaree gashay laba waa laga badiyey hal qura ayay badisay marka waxaa laleeyahay ac milan bandhigeeda maahan mid wanaagsan kulmadii lasoo dhaafay marka laga shidaal qaata labadoodana caawa ayay wada ciyaari doonaan markay saacadu tahay shan saac oo rubi dhiman ama caawa afar saac afartan iyo shan daqiiqo waa tahay saaxiibayaal guud ahaanna intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha idaacadda kulmi aad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanti